waxaan ka bilaabanaynaa soomaha walmafhuumu maa dalla calayhi lafdu bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin wacalaa aalihi waasxaabih waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin wa bacd waxaynu ku soo jirnay mabaaxithu lalfaad waxaan ka soo hadalnay manduuqa iyo qaybihiisa haddana waxaynu arkaynaa almafhuum ayaynu arkaynaayo in sha allahu tacaala cashirkeennan maanta almafhuum ayaynu ku arki doonaa wاlmafhuumu mafhuumku maa dalla waaka uu ku tusiyo calayhi dushiisa allafdu lafdigu mafhuum waxaa loo yaqaanaa shayga uu lafdigu ku tuso laa fii maxali nudqi hadalka maxalkiisa se kuguma tusiyo ee waa laga fahmaa uun manduuq ma aha bay ka dhigan tahay manduuqnimo kuma tusiye ee waa macno laga fahmayo isla hadalkan uun almafhuum hadalkan wax laga fahmayo ayaa la odhanayaa mafhuum masalan haddaan idhaha niyahow haddaan ku idhaha ninow kaalay haddaan ku idhaha ninow kaalay baan ku idhi masalan ninow kaalay baan idhi ereyga nin ihi waa manduuq wuxuu manduuq ku yahay uu ku cad yahay in cidda lala hadlaya ay nin tahay manduuq weeye cidda lala hadlayaana waa nin laakiin mafhuum baa jiro oo gabadh inaan lala hadlayn baa meesha laga fahmayaa gabadh mafhuum baa jira nin markaan idhaa gabadh baa laga fahmaya inaan laga hadlaynin iyada haddaba manduuq iyo mafhuum ayaa jira oo meesha aynu insha allahu tacaala ku arki doono gaar ahaan mafhuumkii walmafhuumu mafhuumku maaka weeyaan dalla uu tusiiyey calayhi dushiisa allafdu lafdiga ayaa tusiiyey laa fii maxalli nudqi nudqiga iyo hadalka maxalkiisa si kuguma tusinin mafhuumkii tacriifkiisiibuu intaa kaga baxay waxa hadaba mafhuumku uu u qaybsamay ilain xukun buu mafhuumku yeelanay siduu manduuquba xukun u leeyahay e mafhuumkii wuxuu u qaybsamay mafhuum la yidhaha mafhuumu lmuwaafaqo iyo mafhuum la yidhaahdo mafhuumu lmukhaalafo labada ayuu qaybsamayaa mafhuumu lmuwaafaqo iyo mafhuumu lmukhaalafo mafhuumulmuwaafaqadu waxa weeyi manduuqa xukunkiisa iyo mafhuumka xukunkiisu markay iswaafaqaan mafhuumulmuwaafaqa la odhan yaa iswaafaqay baynu nidhi manduuqu xukunkii uu lahaa iyo mafhuumku xukunkii uu lahaa ayaa mafhuumulmuwaafaqada iswaafaqaya waxaa suurtagala inay taxriim isku waafaqaan oo labaduba xaaraana isla noqdaan waxaa suurtagala inay ijaab isku waafaqaan oo labaduba ay muujab iijaab isku waafa iijaab isla noqdaan waxa suurtagal inay nahyi isku waafaqaan ee inay isku karaahiye isku waafaqaan oo labadu ay karaahiye isla yihiin waxa suurtagal inay isku waafaqaan maxaan ku idhahdaa nadbi iyo sunnanimo oo labaduba ay sunno isla noqdaan wax dhinacyihii axkaamtu ay lahaan jirtay oo dhan bay iska waafaqayaan waa mafhuumulmuwaafaqa marka la odhanayo mafhuumka iyo manduuqa ayaa xagga xukunka iyo dalaalada isku waafaqaya maxaa tusaale u ah aayad ama xadiis mafhuum uu ku jiro manduuqna uu ku jiro mafhuumkii iyo manduuqiina ay iswaafaqeen oo xagga xukunka ay iska waafaqeen maxaynu usoo qaadanaa maxaanse u deliishanaa rabbigeen subxaanahu wa tacaala aayad qur'aana wuxuu inagu yidhi isagoo waalidka inagala hadlaya falaa taqul lahumaa uffin labada waalid ha ku odrhanin baa layna yidhi uf haddaba aayaddaa manduuq baa ku jira xukun manduuqa ah baa ku jira markaynu nidhaa falaa taqul lahumaa uffin marka ilaahay ina leeyahay labadaada waalid uf ha ku odrhanin markaynu nidhaa falaa taqul lahumaa uffin labada waalid uf ha ku odhan in labada waalid uf lagu yidhaahdaa waa manduuq xukun ahaanna manduuqaasi waa xaaraan labadii waalid oo uf lagu yidhaahdaa waa xukun manduuin waa manduuq waana xaaraan xaaraan baa laga dhigay haddaba mafhuum baa jira ay aayaddani leedahay mafhuumka aynu ka fahmaynaana waxa weeye falaa taqul lahumaa uffin maadaama in uf la yidhaahdo xaaraan laga dhigay sababtuna ay tahay dhibidda labada waalid la dhibayo in labada waalid la feedhfeedho ka warrama feedh iyo laag in la isticmaalo oo waalidka loo isticmaalo balka waran haddaad tidhaahda ilaahay wuxuu idyidhi uun ufa ku odhan laakiin ilaahay ima oran hana feedhin hana laagin labada waalid feed iyo laag baan u isticmaalaya ka dibirini haddaad tidhaahdo waa mid laga naxaso ma aha waa mafhum labada waalid feedhkooga iyo maxaanku idha dilidooda iyo waxaasi waa mafhum mafhuumkaa hadaba in labada waalid la dilo ah, iyo manduuqa in labada waalid ah, uf lagu yidhaahda ah waxay iska waafaqeen xukun ahaan oo uf in lagu yidhaahdaana waa xaaraan in loo gacan qaadaana waa xaaraan weeyi waa mafhuumulmuwaafaqadii oo mafhuumkii iyo maxaan ku idhahdaa manduuqii ay iswaafaqeen xagga xukunka ay isku waafaqeen oo xaaraan ay isla yihiin mafhuumkaasi waa mafhuumulmuwaafaqo waa marka mafhuumka iyo manduuqu iswaafaqaanay xaaraan isku waafaqaan waajib isku waafaqaan sunno isku waafaqaan karaahiye isku waafaqaan eg waxaa la odhanayaa manduuq baa la odhanayaa waxaa soo galay meesha mafhuum kale oo la yidhaahdo mafhuumu lmukhaalafo mafhuumka aynu odhanayno mafhuumu lmukhaalafo waxa weeye mafhuumka iyo manduuqu markay iskhilaafaan ay xagga xukunka isku khilaafaan manduuquna uu xaaraan noqdo ama uu waajib noqdo mafhuumkuna uu xaaraan noqdo ama kii hore khilaafo xukunkii hore khilaafsan markuu noqdo labadii xukun ay kala baydhaan mafhuumulmukhaalafa baa la odhan mafhuumkii sheekhu uu tacriifiyey oo wuu tilmaamay wuxuu ina yidhi waa wax lafdiga macnaha lafdiga laga fahmayo waa macno lafdiga laga fahmayo oo laakiin nudqi ahaan aan looga fahmaynina si kale looga fahmayo weeye lafdiga ayaa laga fahmay waxana looga fahmay manduuqnimo ma ahee mafhuumnimo ayaa looga fahmay walmafhuumu mafhuumku maa macno weeyi macnaha oo dalla uu tusiyey calayhi dushiisa allafdu lafdiga ayaa inayaa tusiiyey laa fii maxali nudqi nudqiga iyo hadalka maxalkiisa inaguma tusinin waynu ka fahanay uune nudqi ahaan inooma tusinin kaasi waa tacriifkii mafhuumku uu lahaa luqa ahaan ereyga mafhuumi waa wax la fahmo waa ismi mafcuul oo fahime ka yimid waana shayga la garto weeyaan istilaaxa culimadana mafhuumku waa kaa aynu nidhi lafdigaa kutusa maxalu nudqina ma aha qaybaha mafhuumka ayuu gelayaa fa in waafaqa hadduu waafaqo mafhuumku almanduuqa manduuqa hadduu waafaqo famuwaafaqatun mafhuumkii mafhuumulmuwaafaqo ayaa la odhan walow musaawiyan mid musaawiya oo la simanba ha noqdo manduuqa ayuu musaawi u noqonayaa xagga xukunka fil asaxi qowlka sixada badan waa mafhuumulmuwaafaqo haddaba mafhuumulmuwaafaqadii waxa weeyaan marka uu mafhuumka iyo manduuqu iswaafaqaan buu ina yidhi ay isku waafaqaan fi lxukmi mutacalaqaa sheekhu dee kitaabka waa kitaab urursan mutacalaqa uu ka tegey fain waafaqa hadduu waafaqo waafaqo faacilkeegime fain waafaqa hadduu waafaqo waa huwa oo mafhuumka u noqonaya fain waafaqa hadduu waafaqo huwa oo mafhuumka ihi almanduuqa manduuqa hadduu waafaqo oo xaggee ku waafaqo ma xagga cadadka xuruufta ma xagga ismi faacilnimada ma xagga ficilmaadinimada waa xaggee fi lxukmi xagga xukunka xaaraan bay isla noqdeen waajib bay isla noqdeen karaahiyay isla noqdeen hadduu xagga xukunka waa fi lxukmi mutacalaqan waa la iska xadfay markaa fi lxukmi ah fain waafaqa hadduu waafaqo mafhuumku almanduuqa ka manduuqa ah hadduu waafaqo fi lxukmi xagga xukunkana uu ku waafaqo fa muwaafaqatu mafhuumkaa mafhuumulmuwaafaqaa la odhan mafhuumkaasi waa mafhuumkii walow musaawiyanba ha ahaado mid la siman ama mid owleah fil asaxi qowlka asaxa ah xukunka haba kaga owleysnaada mantuuqa hadduu doonayo masaladani waa masale khilaafiya walow musaawiyan fil asaxi waxaa dhici karta mararka qaar inuu mafhuumku manduuqa ka owleysan yahay uu xukunka kaga owleysan yahay ama musaawiba uu la yahay uu la siman yahay ayaa dhici karta kolka waa mafhuumulmuwaafaqa uun halkaa ayuu sheekhu kaga baxay mafhuumkii mafhuumulmuwaafaqada ahaa barta ayuu kaga baxay wuxuu doonayaa inuu inoo qaybiyo mafhuumulmuwaafaqada laba ayaa mafhuumulmuwaafaqaha loo qaybiyaa mid waxaa la yidhaahdaa faxw alkhiaab ama faxw kalaam midna waxaa la yidhaahdaa laxnu lkhiaab labaduba waxay isla yihiin mafhuumulmuwaafaqo midi waa faxw lkhiaab midina waa laxnulkhiaab haddaba faxw lkhiaabka iyo laxnulkhiaabku iyagoo mafhuumulmuwaafaqo un isla ah maxay kala yihiin labadan magac ee midna aynu leenahay faxw lkhiaab midna aynu leenahay laxnulkhiaab maxay culima kala yihiin oo labadan qodob maxay kala noqonayaan faxw lkhiaab iyo laxnulkhiaab labadaa ayuu doonayaa inuu inoo ishaaro waa qaybo mafhuumku u qaybsamayo mafhuumulmuwaafaqa bihi wuxuu yidhi uma faxwa alkhitaabi faxwa alkhitaab baa lagu magacaabaa in kaana hadduu yahay mafhuumku owlaa mid kaga owleysan xagga xukunka manduqa waxa dhici karta inuu mafhuumkii manduuqa xukunka kaga owleysnaado uu ka mudnaado ayaa dhici karta haduu ka mudnaado maxaynu ku magacaabi markaa markaa uu ka mudan yahay waxaynu ku magacaabi faxwa alkhitaab waa in kaana awlaa hadduu ka owlaysan yahay uu xukunka kaba mudan yahayba maxaa ka mida markaa rabbigeen subxaanahu wa tacaala markuu yidhi falaa taqul lahumaa uffin labada waalid uf ha ku odhanin markuu ina yidhi manduuqii me waa ufta wey uftu waa manduuq waa xaaraan labadaada waalid intay dooni ha kuu jiraane inaad uf ku tidhaa ama waalid aabba ha ahaado oo dhinaca aabbe ka yimid ama waalid hooyo ha ahaado oo dhinaca hooyo ka yimid ama aabbo ha noqdo ama hooyo ama awow ha ahaado ama ayeeyo labadaadii waalid waa lagaa reebay waalidkii waa lagaa reebay wax dhiba oo uf ah inaad ku tidhaa xaaraan buu ilaahay ka dhigay subxaanahu wa tacaala haddaba manduuqii waa uf labadii waalid uf ku odhan mayno maxaa mafhuuma oo meesha aynu ka qaadanaynaa in labadii waalid feed lala dhaco ama la xidho ama la garaaco ama loo hanjabo ama la ladgo labadii waalid mid kamida waxaa lagu sameeyaa waa mafhuume muxuu noqonayaa markaa mafhuumkaasi waalidka in la feedhaa iyaduna waa xaaraan laakiin waa mafhuum waa xaaraan xaaraan ha ahaatee fedh kol hadii uftii laynoo diidey fedhka maxaad u malayn miyuuna ka mudnayn in lasii xarimo miyuuna kasii mudnayn dhibbaa mulaquliidaabaa la doon ayaa loo xarimay kol hadii ereyga uf awaalidku uu dhibsanayo ereyga fedhku wuu kasii xag jiraa oo isfedhkuna wuu kasii daran yahay oo waalidku si weyn buu u dhibsani fedhidiina hadaba labada waalid inaan fedhnaa waa xaaraan isagoo mafhuum ah mafhuumkaasi waa mafhuum lmuwaafaqa inaan uf ku nidhaahnaana waa xaaraan waana manduuq uftu oo aayad baa si sariixa ugu hadashay oo falaa taqul lahumaa ufin baa layna yidhi ha ku odhanina labada waalid uf feedhkiina waynu uga waynu ka garanay oo isna lalama dhici karo lama feedhi karo lama dhirbaaxi karo lama ladgi karo looma hanjabi karo lama caayi karo waa labadii waalid kolka xaaraan buu ilahay ka dhigay haddaba mafhuumkaasi wuu ka mudan yahay manduuqa manduuqa wuu ka mudan yahay oo in uf lagu yidhaa iyo in la feedho labadaa qodob in la xarimo yaa sii mudan in la feedhaa sii mudan oo kaasa ka sii dhib badan hadaba faxwa alkhitaab baa la odhan haduu mafhuumku ka mudnaado manduuqa faxwa alkhitaab baa la odhan uma faxwa alkhitaabi mafhuumkii faxwa alkhitaab baa lagu magacaabi oo faxwa alkhitaab baynu ku odhan in kaana haduu yahay mafhuumku owlaa mid ka owleysan manduuqa xukunkan xaaraanta a kaga owleysan ama xukunkan waajibka a kaga owleysan faxwa alkhitaab baynu odhanaynaa waa macnihii khitaabka uu inoo faa'iideynayay walaxnuhu laxnu baa la odhan hadda waa mafhuumkii mafhuumulmuwaafaqada ahaa walaxnuhu laxnu lkhitaab baa lagu magacaabi in kaana hadii uu yahay mafhuumku musaawiyan mid la siman manduuqa oo xagga xukunka kula siman haddii culima haddaba mafhuumkii manduuqa uu la sinaado oo xagga xukunka uu kula sinaado maxaa la odhanayaa markaana laxnulkhiaab baa la odhan ka hore faxwalkhiaab buu ahaa kanina waa laxnulkhiaab markay siman yihiin maxaa tusaale u ah laxnulkhiaabkii laxnulkhiaab waa mafhuumkiiyo manduuqoo sinmo xagga xukunka marka la eegayo waajibnimadiibay ku sinmeen xaaraannimadiibay ku sinmeen karaahiyanimadiibay ku sinmeen sunanimadiibay ku sinmeen iyagoo midna mafhuuma midna manduuq ah maxaa ka mid a qur'aana ayuu rabbi ku leeyahay subxaanahu wa tacaala ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman ilaa aakhiri alaaya fainamaa ya'kuluuna fii butuunihim naara wasayaslowna saciiraa rabbi wuxuu yidhi ina aladiina kuwa ya'kuluuna cunaya amwaal alyataama agoonta maalkooga kuwa cunaya dulman si dulmi iyo gardarriya kuwa agoonta maalkooga u cunaya caloosha waxay ku ridayaan buu ilaahay yidhi naar dhimbiilo naara ayay cunayaan oo ilaahay maalkan agoonta ah ee ay cuneen ayuu ilaahay dhimbiilo naar a kaga abaalinaya intaa doonto cun ama badso ama yarayso waxaan agoonka aad ka boobaysaa waa dhimbiilo naar ah dhimbiilo naar ah qof cunaya oo caloosha gelinaya unbaa tahay haddaba ilaahay aayaddaa qur'aankii waxayn si toosa u arkaynaa maalka agoonka in la cuno ilaahay xaaraan buu ka dhigay ma manduuq baa mise waa mise waa mafhuum ma manduuqbaa mise waa mafhuum cunidda maalka agoonku manduuqiyo mafhuum waa midkee waa manduuq haddaba in la cabo balka warama inaad tidhaa ilaahay ina aladiina ya'kuluuna unbu yidhi ilahay wuxuu magacaabay un kuwa cuna laakiin ilaahay ma magacaabin kuwa cabba hadaa tidhaa ka waran anu agoonka maalkiisa cuni maaye waan cabi uun haddaad tidhaa ka waran ilahay cabidii uu ka aamusa ma sheegin haddaad tidhaa hadaba kuwa cabba agoonka maalk maalka agoonku leeyahay ka cabbaa waa mafhuumul waa mafhuumulmuwaafaqo mafhuum weeyi haddaad cabtidna oo shurbi aad kula timaaddo waa mafhuumo waa xaaraan oo agoonka maalkiisiiyood cabtaa xaaraan wey ilahay xaaraan buu ka dhigay waayo waxay ka midaysan yihiin cunidda iyo cabiddu muطlaqu litlaaf waxa la yidhaah muطlaqu litlaaf ayay ka midaysan yihiinoo haddaad maalka agoonka cuntona waxaa tahay nin maalkii dee itlaafiyey oo baabi'iyey haddaad cabtana waxaa tahay un nin itlaafiyey oo baabi'iyey unbaa tahay maadaamay labadaa maal haddaba ay itlaafka ka midoobeen oo muطlaqulitlaaf ay ka midaysan yihiin waxaynu leenahay in la in la cunaano waa manduuq in la cabaano waa mafhuum mafhuumulmukhaalafana maaye waa mafhuumulmuwaafaqo oo cunida iyo cabiddu waxay iska waafaqeen xukunka taxriimka ah xaaraan bay isla yihiin mana aha faxwalkhitaab eh waa laxnulkhitaaba waa musaawi way siman yihiin cunida iyo cabidda yaa khatara cunida iyo cadeeg hadda waalidka waxaynu qiimaynay falaa taqul lahumaa ufin ilaahay markuu yidhi uf in lagu yidhaa iyo in la sabaaxadeeyo ya khatara waalidka maxay kula tahay in uf lagu yidhaa in la sabaaxadeeyo yaa halisa sabaaxadda ayaa khatar ahayd taasi kolkaa mafhuumul waxay noqotay faxwal khidaab bay noqoto way ka halisanayd taasi khatar baayd way kasii owleysnay laakiin hadda agoonka maalka agoonka markaynu qiimaynayno in la cuno iyo in la cabo dee ma kala owleysna way siman yihiinuun labadiiba kana waa halaaguun maalkii la cunayo cunid lagu halaagayo kana waa halaaguun maalkii cabid lagu halaagayo way siman yihiin baynu leenahay markaa maadaama oo ay siman yihiin magaca mafhuumkaasi uu noqonaya muxuu noqonaya isagoo mafhuumulmuwaafaqaa mafhuumulmukhaalafa ma aha waa mafhuumulmuwaafaqa muxuu noqonaya markaa maxaynu muxuu noqday laxnu lkhitaab ayuu noqday waxaynu ognahay haddaba ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dhulman markuu rabi leeyahay agoonka maalkiisa ama cun ama cab ama gub ama xidho ama cid kale sii waxay dhammaan waxay ka midaysan yihiin anwaacu isticmaal oo dhan markaynu eegno sidii loo isticmaali jiray oo dhan markaynu eegno maxay ka midaysan yihiin baynu nidhi itlaafu lmaal inay isla yihiin wax alla wixii tacadi iyo itlaaful maal ah ee agoonka maalkiisa lagula imanayo rabbi xaaraan buu ka dhigay haddaba mafhuumiyo manduuq baynu u kala qaadnay haddaba halkaa dalaalada mafhuum iyo manduuq waynu u kala qaadnay oo xilliga tacaarudadu ay yimaadiin meelaha nusuusta aynu ku kala rajixi doono ayay noqonayaan tacaarud iyo hadday yimaadiin dalaalooyinkiibaa dib loogu noqon doona taasi ma manduuq bay ahayd xukunka dalaaladiisu ma manduuq bu aha mise mafhuum buu ahaa dee waa dalaalooyinkiibaa la kala horreysiin doonaa arki doonaa insha allahu tacaala fain waafaqa hadduu waafaqo mafhuumku almanduuqa manduuqa hadduu waafaqo fi lxukmi xagga xukunkana uu ku waafaqo fa muwaafaqatun mafhuumkaa mafhuumulmuwaafaqo ayaa la odhan walow musaawiyan ha ahaada mid la siman oo ay siman yihiinba fil asaxi qowlka asaxa ah manduuqa haba la sinaada hadduu doonayo uma faxwa lkhitaabi faxwa lkhitaab baa lagu magacaabi magaca faxwa lkhitaab abaa la odhan in kaana hadduu yahay mafhuumku owlaa mid ka owleysan xagga xukunka min almanduuqi manduuqa ka owleysan hadduu manduuqa ka owleysan yahay faxwalkhitaab baa la odhan sida garaaca iyo ufta ay u kala owleysan yahin ilaahay uftiina wuu magacaabay garaaciina lama magacaabin xaaraannimadiisii kolka garaacii baana kasii owleysnay faxwalkhitaab walaxnuhu baa la odhan lanulkhitaab baa la laxnuhu weeyi walaxnuhu weeyi laxnulkhitaab wey uma wahuwa laxnuhu wahuwa baa loo qadaraya wahuwa laxnuhu weeyi laxnulkhitaab in kaana hadduu yahay mafhuumku musaawiyan mid la siman lilmanduuqi manduuqa mid la siman filxukmi xukunka kula siman haddii mafhuumka iyo manduuqu xukunka ay ku sinmaanna laxnulkhitaab baa la odhan sida de tusaalihii hadda adoonka maalka in la cuno iyo in la cabo way sinaayeen aynu u nidhi halkaa ayaynu kaga baxnay tacriifkii mafhuumka iyo aqsaamta mafhuumka uu leeyahay oo mafhuumulmuwaafaqo iyo mafhuumulmukhaalafo aynu u qaybinay mafhuumulmuwaafaqadii baynu haddana qaybinay faxwalkhitaab iyo laxnulkhitaab baynu u qaybinay waa mafhuumulmuwaafaqa dalaaladu horta sideedaba waa maxay adalaala ama adilaala ama adulaala daalka intaasoo xarako ayaa la siiyaaye asal ahaan ereyga dalaaladiihi horta sidiisa waa maxay adalaala dalaaladan mafhuumku talow ma waxaynu nidhaahnaa waa xaqiiqa mise waxaynu nidhaahnaa waa majaaz mise waxaynu nidhaahnaa dalaaladu sideedaba dalaaladani mafhuumiyo weeyi mise waxaynu nidhaahnaa waaba qiyaas oo dalaaladan gebigeeguba waa qiyaas baynu intaba rag baa yidhi mafhuumka dalaaladiisa rag baa ayaa xaqiiqa u qaatay rag baa majaaz u qaatay rag baa qiyaas u qaatay rag nimba dhinac buu dalaalada mafhuumka u qaatay mafhuumka marka laga hadlayo fadalaalatu dalaaladu haddaba waa dalaaladan mafhuumka e mafhuumiyatun waa mafhuumiyo calal asaxi qowlka saxiixa ah waxa lafdiga ayaa laga fahmay xagga maxalu nudqiga lagagama fahmine lafdiga laftiisaa laga fahmay eyaynaan moodin qiyaas inay tahay sheekeennu wuxuu yidhi calal asax qowlka asaxa ah dalaaladani lafdigaa laga fahmayaa ragga kood baa yidhi lagama fahmayo waa qiyaas baabka qiyaaska ayay inoogu iman doontaa oo markuu rabbi yidhi falaa taqul lahumaa uffin labada waalid uf ha ku odhanin markuu rabbi yidhi eeg ha garaacin iyo ha dhirbaaxin iyo waa looga qiyaasanayaa oo waxaa la leeyahay maadaamay cillo jaamiciihi ay jirto oo mudlaquliidaa'ihi ha looga qiyaasta xaaraanta oo qola dalaalada qiyaas bay ka dhigeenba qolana mafhuum bay ka dhigeen oo lafdigaa laga fahmayaayo manduuquun buuna ahayne waa mafhuum bay yidhaahdeen qolana majaas bay ka dhigeenoo waxay yidhaahdeen markuu rabi yidhi falaa taqul lahumaa ufin labada waalid uf ha ku odhanin markuu yidhi ilaahay wuxuu u jeeday halkaa inuu ina yidhaah labada waalid hadhibin labada waalid hadhibin bay ahaydoo majaaskii majaasulmursalka la odhan jiray calaaqaduna ay juziyada ahayd weeyi oo dhiba dhibkii faraha badnaa ee garaacu uu ka mid ahaa aflagaadadu ay ka mid ahayd gacanqaadku uu ka mid ahaa uftu ay ka mid ahayd ayuu ilaahay waxyaabihii sidaa u faraha badnaa ayuu ilaahay juz ka mida soo qaatay markaasuu yihi falaa taqul lahumaa uffin uf ha ku odhanin kolka ha garaacin iyo kuwan kalena waa majaasalmursal oo waa min tacbiiri اljuز'i wa iraadati اlkulli sow ilaahay ma odhan faku raqabatin maxaad qoor u xorayn weyday sow laguma odhan faku raqabatin waa raqabadaas oo kale haddaad tidhaa ka waran aniga adoon ii raadiya intaa yare qoortun baan xorayn inta kale addoon ha iska ahaatee ilaahay baa yidhi faku raqabatin qoorta xoreeya qoorun baan xorayn anuu qofka gacmihiisana xorayn maayo lugihiisana xoreyn maayo dhabarkiisana xoreyn maayo intaa yare tunka un baan xoraynay haddaad tidhaa ka waran oo marka lagu yidhaha war maxaa tunka aad u ilaahay baa yidhi faku raqabatin qoor xoreeya qoortani waa maxay macnaheegu saw majaaz maaha maxaa looga jeedaa ereygan qoor ah qofkaoo dhan baa looga jeedaa qofka oo dhan kolka qoor waxa loo magacaabay adoonka marka hore la xidhayo halka wax lagu xidha halkan ahayd qoortu halkan ay ahayd halka laga xidhay ahayd kolka qofka la sii daynayo la xoraynayo ama neefka xidhan marka la fasaxayo dee hal xadhigga halkana laga furi jiray halkii saasaa loo magacaabay oo faku raqabatin laynoo yidhi waa majaasalmursal calaaqadu ay juz tahay sidaas oo kale kolkaa falaa taqul lahumaa ufin ragga qaarkood baa majaasalmursal ka dhigay ama min tacbiiri اljuز'i wa iraadati اlkuli bay ka dhigeen sida aayada kale rabbi uu ku leeyahay warkacuu maca araakiciin warkacuu tukada maa warkacuu rukuuca maca araakiciina kuwa rukuucsan macooga haddaad tidhaa anigu salaada tukan maayo rukuucun baan ka bilaabi ka waran xidhashada ka bilaabi maayo oo faatix akhris ka bilaabi maayo oo taagnida ka bilaabi maayo anuu salaada rukuucun baan ka bilaabi ilaahay markaad masaajidka soo gasho rukuucu subxaana rabbiy rabbiy alcadiim unbaad ka bilaabaysa intaad rukuucdood labada jilib qabsato war maxaa hebelku helay dee ilaahay baa qur'aanka ku yidhi war kacu maca araakiciin war rukuuca sida kuwa rukuucsan ma jooga la rukuuca dadka ilaahay hadaba rukuucdani waa jus rukuucdu waa maxay macnaheegu waa jus weeyi kolka juskan loogama jeedo un rukuuce salaad oo dhan baa looga jeedaa waa majaas almursal calaaqaduna waa juziyo waa min tacbiiri اljuzi wa iraadat اlkuli warkacu waxaad ku macnaysaa hadaba tukada ilan salaad oo dhan baa loo jeedaaye ragga qaarkood dalaaladan waxay la mareen culimo halkaa oo rabbi markuu leeyahay ina aladiina yakuluuna amwaala amwaala amwaala alyataama yakuluunadaa majaas almursal bay ka dhigayaan calaaqadu ay juziyo tahay oo waxay leeyihin ina aladiina kuwa ya'kuluuna baabi'inaya amwaal alyataama agoonta maalkooga kuwa baabi'inaya ama baabi'intaasi cunid ha ku baabi'iyaan ama baabi'intaa cabid ha ku baabi'iyaan ama baabi'intaa ha gubaan ama baabi'intaa ha xidhaan ama baabi'intaa dad kale ha siiyaan in aladiina yaakuluuna amwaal yataama ragga qaarkood majaas bay ka dhigeen min tacbiir اljuزءi wairaadaة اlkuli ragga qaarkoodna baabka qiyaaska ayay la galeen ragga qaarkoodna manduuqbayba ka dhigeenba ragga qaarkoodna waa sheekheenano mafhuumiye ayuu ka dhigay oo waa mafhuum lafdiga laga fahmayo laa fii maxali nuطqi xagga hadalka nuطqiga si loogama fahmayo fadalaalatu dalaaladu mafhuumiyatu waa mafhuumiyo cala اlaصaxi qowlka asaxa a marka aan doonayno dalaaladan dalaalatulmuwaafaqada aynu nidhi waa mafhuumiyo dalaalatmafhuumulmuwaafaqadu eh, maaynu maxaynu kusoo tilmaannay mafhuumulmuwaafaqa waa inuu aya iswaafaqa baynu nidhi mafhuumka iyo iyo mantuuqu waa inay iswaafaqaan xaggay isku waafaqayeen markaa xagga xukunka ayay isku waafaqayeenoo ama xaaraan bay isla noqonayeen ama waajib bay isla noqonayeen waxaad ka warantaa hadii hadaba eh, xukun mafhuumkii iyo manduuqu hadday iskhilaafaan mafhuumkii iyo manduuqii baa iskhilaafay midi waa waajib midna waa xaaraan midi waa karaahiya midina waa sunne midi waa waajib midina waa sunne midi waa waajib midina waa karaahiya mafhuumkii iyo manduuqii hadday iskhilaafaan ka warrama maxaa la odhanayaa mafhuumka ah mafhuum la odhan mafhuum lmukhaalafa hadday labadaasi iskhilaafaan mafhuumkaasi waa mafhuum lmukhaalafa wuxuu sheekhu kiyoo taa ka hadlaya wain khaalafa hadduu khilaafo khaalafo faacilkeegu waa huwa halkaa ku jira oo mafhuumkii u noqonaya wain khaalafa hadduu khilaafo mafhuumku hu oo manduuqa ah khaalafahu hadaa yari hadda halkan inoogu qorana wain khaalafahu hudaa yari waa maxay manduuqii bay ku dhacaysaa wain khaalafa hadduu khilaafo mafhuumku hu oo manduuqa ah hadduu khilaafo manduuqi ayuu khilaafay fa mukhaalafatu mafhuumkaa mafhuumulmukhaalafa la odhan waa fa mukhaalafatun mafhuumkaasi waa mafhuumulmukhaalafo sababta mafhuumulmukhaalafo loogu bixiyeyna waxa kala duwanaaday baynu leenahay mantuuqii iyo mafhuumkii ayaa kala duwanaaday mafhuumkii iyo mantuuqii ayaa kala baydhay wa sharduhu mafhuumulmukhaalafada waxa loo shardiyaa marka la doonayo mafhuumulmukhaalafada in la dhaqan geliyo eh, lagu camal falo shardi bay leedahay axkaamteeda markaynu odhanayno waa la qaadanaya shardi bay leedahay mafhuumulmukhaalafadu wa sharduhu shardigiisu allaa yadhara waa inuuna muuqanin litakhsiisilmanduuqi manduqa khasisidiisan waa inuuna u muuqanin bidikri xuska lagu khasisay faa'idatun faa'ido shaygan manduuqa laga dhigay waa shay lasoo khasisay haddaba takhsiiskiisaasi yuuna faa'iide yeelan hadduu faa'iido yeesho takhsiiskaasi an ahayn hadda xukunkii maskuudka ahaa aan ahayn mafhuumulmukhaalafadii markaa qiimo yeelan mayse waxaa la eegayaa faa'iidada unbaa la qaadanaya faa'iidada mafhuumulmukhaalafadu loo khasisay unbaa unbaa la qaadanaya wuxuu uhi washarduhu waxaa la shardiyaa oo mukhaalafada loo shardiyaa mafhuumu lmukhaalafada allaa yadhara inuuna u muuqan inuuna u daahirin litakhsiisi lmanduuqi manduuqa khasisidiisa bidikri dikriga iyo xusida lagu khasisay faa'idatun faa'iido faa'iidada oo hayru nafyi xukmi hayrihi hayrkii xukunkiisa anfintiisa hayrkeeda ka an kharaja waa inuu soo baxaba lilghaalibi waa qeyd ama shardi ama istine كأن خرج للغالب وإنه غالب صابحا في الأصحي قول كأصحا خلاف بأنا كجري مسألة وإن قيد كان مفهوم المخالفة سيدي سبا وأصابح مخرج الغالب قيد كاسي والي الغالب غالب كاسي دا لوسي ميالا قورا كل كان مفهوم المخالفة ما يهلا ما يهلا سعو وما حيث صالها هدبا فإذا دا غالب كألا لطيح قلنا إياه ربي قيم با آيات قرآن كو يري سبحانه وتعالى dumarka ilaahay inaga xarimay markuu ilaahay tirinayey maxaa kamid ahaa rabbi dumarka uu inaga xarimay markuu tirinayey waxaa kamid ahaa waa dumarka laynaga xarimaye wa rabaa'ibukum ullaati fii xujuurikum buu ilaahay yidhi u fiirso wa rabaa'ibukum ullaati fii xujuurikum maxaa ka sii dambeeyey wa rabaa'ibukum ullaati fii xujuurikum min nisaa'ikum ulati dakhaltum bihina ilaahay dumarka laynaga xarimay eedan guursan karayn rabiibada kamid ah rabiibada ayaa kamid ah gab inantaa rabiibada la yidhaah ma guursan karaysid waa maxay rabiibadu xaaskaagu inan hadday dhasho nin aan adiga ahaynna ay u dhasho inantaa xaaskaagu ay hooyada u tahay lagama yaabo inaad guursato oo ilaahay xaaraan buu ka dhigay warabaa'ibukum baa la xarimay baa la yidhi warabaa'ibukum baa la xarimay ereygan rabaa'ibti ihi xukun waa manduuq eh xukunkiisu ma waajibba rabaa'ibta inaan guursanaa ma waajib bay inagu tahay mise xaaraan bay inaga tahay xukun ahaan waa maxay ma karaahiya ma sunna waa maxay warabaa'ibukum nikaaxu rabaa'ib waa maxay waa xaaraan waad fahantay xukunkaa waad fahantay warabaa'ibukum nikaaxu rabaa'ib waa xaaraan ilaahay laba qeyd buu raaciyey waa mafhuumulmukhaalafadii labadan qayd hadda la soco waxaa la yidhi uun wa rabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum rabaa'ibta xaaraanta laga dhigay waa allaatii kuwa fii xujuurikum idinka dhabtiinna ku sugan waa inanta aad soo korisay baa lagu yidhi inanta hooyadeed aad guursatay eed iyada soo korisay iyadu gurigaaga ku soo kortay inantaasu ilaahay idinka xarimay mafhuumulmukhaalafada eeg haddaba inantu hadday gurigaaga ku soo korto hooyadeedna aad qabto he xaaraan bay kaa tahay weeyaan manduuqii mafhuumka aan ka qaadanaynaa waa maxay haddaba ee mafhuumulmukhaalafada ah waxa weeye inantu haddaad hooyadeed qabto laakiin gurigaaga ayna ku soo korin orway kuu bannaan tahe guurso mafhuumulmukhaalafadii saasuu noqonaya ma arkaysaa inuu mafhuumulmukhaalafa iyo labadii xukun isdiideen labadii xukun horta ma isdiideen ha ta gurigaaga ku soo kortay xaaraan baa lagu sheegay ta aan gurigaaga lagu soo aan ku soo korinna hooyadeed abad guursatide maxaa mafhuumulmukhaalafo meesha aad uga qaadanaysaa in la guursan karaya saw ma aha haddaba culimadu waxay yidhahdeen mafhuumulmukhaalafadaa lama qaadanayo oo inantu haddayna gurigaaga ku soo korin waa la guursan karaa odhan maysid waayo qaydkan ah allaati fii xujuurikum ee inay gurigaaga ku soo kortay ilaahay uu inoo magacaabay waa kharaja makhraj alhaalib kharaja he makhraj alghaalib haddaba inanta yar eed hooyadeed qabto marnaba iyada laguma banaynin inaad guursato ama gurigaaga ha ku soo korto ama gurigaaga yayna ku soo korin marnaba laguma banaynin oo qaydkan ina moodsiiyey haddayna gurigaaga ku soo korin inaad guursan karto waxaa la idhi mafhuumulmukhaalafada shardigeegiibu waayey oo waa allaa yakuuna allaa yadhara litakhsiisi lmanduuqi bidikri faaida faa'iidadii baa la helay oo kharaja makhraj alghaaliba ka an kharaja lilghaalibi buu ku yidhi kaan kharaja lilghaalibi waa inuu haalib oo kale u baxo fil asaxi qowlka ah waxaa la yidhi inanta haddaad hooyadeed guursato waxaa la yaqaanaa oo xoog badan inaan inanta hooyadeed laga reebin kolkaa hooyadaas ninka dambe guursaday inantii ay dhashayna way wada taawun saasaa haalib ah kolkaa ilaahay allah allatii fii xujuurikum wuxuu inoo leeyahay waa sida loo badan yahay uunbuu ilaahay inoo magacaabay eh haddayna gurigaaga ku soo korin waad guursan kartaa hamoodin hamoodin markaa mafhuumulmukhaalafadaa lama tixgelinayo oo faa'iidadaa kale makrajulkhaalibkaa baynu qaadanay waa ko hadda la soco qaydka ka dambeeya waa maxay qaydka kasii dambeeya waa maxay warabaa'ibukum ullati fii xujuurikum haye min nisaa'ikum ullati dakhaltum bihina eeg shardi baa lagu xidhay rabiibada ilaahay xaaraanta ka dhigay waa rabiibada hooyadeed adla guri gasheed aroosatay ka warna haddaba haddaadan hooyadeed aroosanin inantan yar hooyadeed baad guursatay hooyadeed ayaad guursatay hooyadeed markaad guursatay inantan hooyadeed markaaad guursatay ayaa waxa dhacday adigoon aroosin hooyadii ayaad islaantii kala noqoteen inantii yarayd hooyadeed adoon aroosin ayaad kala noqoteen inantiibuu odaygii ku soo jeedsaday inantaa ah, hooyadeed hadda wuu guursaday ma ogto xaas bay u noqotay laakiin ismayna arag kol haddayna is arag wuu guursan karaa oo dee dukuulkii shardigan kale waynu haynaayo isagu waa mukhaalafadii saxda ahay way ka dambe min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihinna waa sax weeye isagu hala yaabin oo hadda waxaa jiro dee dad wayba nool yihiin baa laga yaabaaye nin islaamu haasaawo tegey oo islaantii intay diiday inanteedii u tegay oo inanteedii guursaday way dhacday wain khaalafahu wain khaalafa hadduu khilaafo mafhuumku hu oo manduuqa ah hadduu khilaafo fa mukhaalafatu mafhuumkaa mafhuumu lmukhaalafa la odhan ile waa kale xukune wa sharduhu waxa loo shardiyaana allaa yadhara inuuna u muuqanin litakhsiisi lmanduuqi manduuqa khasisidiisa bidikri xusida lagu khasisay faa'idatun faa'iidayayna u muuqanin faa'iidada oo hayru nafyi xukmi hayrihi hayrkii xukunkiisa anfintiisii aan ahayn kaan kharaja waa inuu usoo baxo lilhaalibi haalibka fi lasaxi sida aayadda qur'aanka ah oo kale ow amase likhawfi tuhmatin tuhmo baqid uu ka baqayo ayuu qeydkan ula yimid ninbaa hadda uun soo islaamay wuxuu doonayaa inuu sadaqo la baxo oo dadka baahan siiyo markaasuu ku yihi tasadaq bi haada cala almuxtaajiin almuslimiin isaga qalbiga waxaa kaga jira qof kasto baahan hala siiyo sadaqadan gaal iyo muslim ha u kala eegin cala almuxtaajiin tasadaq bi haada cala almuxtaajiin almuslimiin buu sii raaciyey qaydkan almuslimiin ihi odhan maysid war kuwa gaalada ah waxba lagu sadaqaysan maayo waxaad odhanaysaa qaydkan mafhuumul mukhaalafada aynu ka dhigi lahay wuxuu ula yimid likhawfi tuhma hadduu soo islaamayo hadduu cala lmuxtaajiin qura ku daayo oo xataa gaaladii baa soo gelaysa ma ogtahay waxaa la odhanaya hoostuu munaafiq ka yahy hoostuu weli gaal ka yahay kolka isagoo tuhmadaa ka cararaya ayuu maxay odhanaya tasadaq bi haada cala lmuxtaajiin almuslimiin qaydka almuslimiin ah waxba mafhuumulmukhaalafaha gelinin oo kuwa gaalada ah lagu sadaqaysan maayo ha odhan waxa weeye isagu wuxuu iska ilaalinaya un in la tuumo la moodo inuu weli hoosta gaalada kala socdo taasuu almuslimiin iskaga ilaalinaya markaasuu tasaddeq bi hada cala almuslimiin odhanaya hadduu doono waa likhawfi tuhmatintu ina leeyahay ow limuwaafaqati alwaaqici ama waaqica oo la waafaqoba waa inuu qeydku usoo baxo muwaafaqatulwaaqic wax la yidhaha baa jira hadduu qeydkani muwaafaqatulwaaqic udhac ku yimaado isna waxba mukhaalafadii tixgelin yeelan mayso mafhuumulmukhaalafadii mukhaalafadii tixgelin yeelan mayso waayo waa muwaafaqatu lwaaqic waaqicu waa sida jirtee dhabta ah sida jirtee waaqica ah hadduu shaygu qeydku waafaqsan yahay mafhuumulmukhaalafaan ka dhigayaa lagaa dhegaysan maayo oo maxaa ka mid a aayad qur'aana buu rabbi ku yidhi subxaanahu wa tacaala laa yatakidi almu'minuuna alkaafiriina wliyaaa min duuni lmu'miniin aayaddaa bal hadda u fiirso rabbi wuxuu leeyahay laa yatakid yayna ka yeelan almu'minuuna mu'miniintu yayna ka yeelan alkaafiriina nimanka gaalada ayayna ka yeelanin awliyaa asxaab iyo dad ay isku hiiliyaan ay isku nusreeyaan war mu'min haddaad tahay nin gaale weli ha ka dhigan min duuni almu'miniin mu'miniinta la'aantood aayaddani waxay ku tidhi war gaal weli ha ka dhiganin kii oodan muslim weli ka dhiganaynin muminiinta adoon weli ka dhiganin gaalada weli ha ka dhiganin baa lagu yidhi aayaddan waxaa la moodaa haddaba bal hada u fiirsada culimoy aayaddan waxaa la moodaa dawladani haddii ay laba dawladood la heshiiso oy weliye ka dhigato inay sax noqonayso dawlad muslimiina iyo dawlad gaalo ah labadaasoo wada socda in heshiis lala geli karo oo maxaanku dha weliye laysku noqon karo oo laysku laafurnaan karo oo wax kasta laysku ogolaan karo ayay aayadda daahirkeegu ina moodsiinaysaa waayo ilaahay inama odhan gaalada weliye ha ka dhiganina oo qura rabbigeen wuxuu idhi gaalada weliye ha ka dhiganina idinkoon mu'miniinta ka dhiganayn haddaba haddaad mu'minkana ka dhigato gaalkana inaad ka dhigan karaysa ee aayaddu ku moodsiinaysaa mafhuumulmukhaalafada markaad tixgelinna saasay noqonaysaa muslimka adoo mu'miniinta aan weli ka dhiganayn unba gaalada lagu diidan yahaye haddaad mu'miniintana ka dhiganayso weli gaaladana aad ka dhiganayso weli inay aayaddu kuu ogoshahay baad moodaa markaad sidaa ad eegto qaydkan min duuni lmuminiina markaad eegto culimmadu waxay ogaadeen iyagoo kaashaday sababu nusuulkii aayaddu ay ku soo degtay inay aayaddu rag badan oo munaafiqiin oo cabdullahi ibnu ubay ibnu salooliya ay ku soo degtay niman yuhuudda la heshiiyey oo weliye ka dhigtay mu'miniintana gooyey iyo saxaabadii nebi maxamed gooyey ayay ku soo dhacday haddaba aayaddu waxay tahay laa yatakidi almu'miniina alkaafiriina laa yatakidi almu'minuuna alkaafiriina awliyaaa saasay tahay qaydkan min duuni almu'miniin ah ha odhanin mafhuumulmukhaalafaan ka dhigi oo waxaan odhanayaa qaydkan mafhuumulmukhaalafada ah ha odhanin qaydkan mafhuumulmukhaalafada ah mafhuumulmukhaalafaan qaydka ka dhigi oo waxaan qadaa ha odhan in haddii lala heshiiyo mu'miniin gaaladana weliye laga dhiganayo saaha odhanin waayo qaydkani min duuni اlmu'miniin sababta ilaahay u keenay waxa weeyaan limuwaafaqati اlwaaqic aayaddu markay soo degaysay nimankii sababta u ahaa ay ku soo degtay ayaa mu'miniintana weli ka dhigan waayey gaaladana weli ka dhigtay kolkaa muwaafaqatulwaaqic bay ahayd oo bay aayaddu waafaqsanayde hays odhanin laba arimood baan isku wada dari karaa bidaliili haadihi alaaya aayaddan anoo daliishanaya ayaan gaal iyo muslim labadaba weli ka wada dhiganin ha odhanin aayaddani daliil kuu noqon mayso oo min duuni lmu'miniintu daliil kuu noqon mayso waxayna kuugu noqonaynin waa muwaafaqatulwaaqic baa la yidhaha qeydka noocaas oo kale ah mafhuumulmukhaalafa iyaynaan ka dhigin haddaba waxaa inooga caddaaday kol haddaan qeydkii mafhuumulmuwaafaqo ka dhigi weyn mukhaalafa ka dhigi weynay inaan qof gaal ah marnaba aan weli laga dhiganaynin marnaba gaal weli laga dhigan maayo ama gaal keligii weli inaad ka dhigato ilaahay ma ogola ama gaal iyo mu'min wada socdo inaad weli ka dhigato ilaahay ma ogola subxaanahu wa tacaala qaydka min duuni lmu'miniinna waa muwaafaqatu lwaaqic ow su'aalin ama su'aal ayuu waafaqayaa ow lixaadihatin ama dhacdo ayuu waafaqayaa ow lijahlin ama jahli buu ku leeyahay bixukmihi xukunkiisa laga jaahil yahay ow cagsihi ama cagsigiiba halkani waxay sheegaysaa mafhuumkii mafhuumulmukhaalafada ahaa mukhaalafadii waxaa la tixigelinaya haddii ayna faa'iida meesha ka caddayn faa'iidooyinkii kuwanaa ka mid ahaa ka an kharaja lilghaalib waa kow ow likhawfi tuhmatin buu u baxay waa laba ow limuwaafaqati lwaaqici buu u baxay waaqicoo la waafaqay waa saddex ow su'aalin su'aal waxaa lagu yidhi hal fi nacami saaimati zakaat ama hal fi lhanami saaimati zakaatun adhiga foofa zake ma lagu leeyahay waxaad tidhi fi lhanam asaaimati zakaatun ereygan saaimi waa qeyd qaydkaasi ma nidhaana adhiga malu macluufada ee la calfiyo ama nusnuska ee nusna laga calfiyo nusna aan laga calfinin sake laguma le ma nidhaahna xoolaha hadii la calfiyo oo la quudiyo zake lagumabale gebi ahaanba ma nidhaahna ama sabanka oo dhan ha la calfiyo intii zekadu sanadkii oo dhan ama sanadka marka la qaybiyo qayb ka mida ah ha la calfiyo ama sanadka marka afar loo qaybiyo afar biloodna ha la calfiyo sideedda biloodna wixii ilaahay u soo saaray ha cunaan haddii shayga la calfiyaba zake male ma nidhaahna ilan su-aashan jawaabtana ah fi lhanam asaa'imati zakaatu ta aan saa'imada ahayn mafhuumulmukhaalafo ma u qaadanaa inaan lagu lahayn maya qaydkan asaa'imati ihi wuxuu inoo waafaqayaa wuxuu u baxay uun maxay limuwaafaqati su'aal su-aashii la weydiiyey baa ahayd hal fi lhanam asaa'imati zakaat kolkaa jawaabtaadu markay taa waafaqdo lagu odhan maayo waa mafhuumulmukhaalafo o lixaadiatin xaadie ayaa jirta iyaduna shay iska dhacda ah haddii ad ka hadlayso sidaba adhi foofa zakadii haddaad ka hadlayso oo meesha wadankeenanba ari foofa unbaa jire ai macluufoo la calfiyaaba ma jiro ari foofa hadday dhacdaduba tahay markaad tidhaa filghanami saaimati zakaatun qaydkaa saa'imadiihi tii la calfinayey ee macluufada ahayd buu iga saarayaa odhan maysid ilan wuxuu u baxay qaydkani limuwaafaqati alxaadis o lijahlin bixukmihi baynu nidhi hadii qofku xukunkiisa uu jahli kaga jiro o lijahlin bixukmihi tan saaimada ah un baadan xukunkeega garanaynin ee ta macluufada ah waa taqaanaa kolkaasaa doonaysaa inaad ta saaimada ah oo qura dadka u bayaamiso markaa waxaad odhanaysaa fi lghanami saaimati zakatun ta kalena waad waad wuu garanayaa qof kani oo tanunbu u baahnaa o cagsihi taa cagsigeed hadii macluufada xukunkeega a taqaan haddii saaimada xukunkeega a taqaan laakiin macluufada adan garanayninna oo taad garanaysi sheegtana iyaduna waa sidoo kale haddaba culimo mafhuumka mafhuumulmukhaalafada la yidhaah marka la tixgelinayo intaasoo qeyd baa laynaga rabaa inu inuu ka badbaado wain khaalafa hadduu mafhuumku khilaafo hu oo manduuqa ah hadduu khilaafo fa mukhaalafatu mafhuumka mafhuumulmukhaalafaa la oran wa sharduhu waxaana loo shardiyaa anlaa yadhara inuuna u muuqan litakhsiisi lmanduuqi manduqa khasisidiisa bidikri xusida lagu khasisay faa'idatun faa'iido hayru nafyi xukmi hayrihi hayrkii xukunkiisa anfintiisa aan ahayn ka an kharaja waa inuu u baxo lilgaalibi gaalibka fil asaxi qowlka asaxa ah ow amase likhawfi tuhmatin tuhmo ka baqideed waa inuu u baxo ow limuwaafaqati lwaaqici waaqica waafaqidiisa waa inuu u baxo ow su'aalin su'aal waa inuu u baxo ow lixaadisatin dhacdo waa inuu u baxo ow lijahlin jahli buu u baxay bixukmihi xukunkiisa laga jahli noqday والله سبحانه تعالى على وعلم